alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira xadiiska kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo saddex wa can safiyata binti abi cubaydin can bacdi aswaaji annabiy sala allahu aleyh wasalam imaam muslim wuxuu ka soo wariyey safiya binti abi cubayd waa safiya binti abi cubayd althaqafiya waa zawjatu cabdullaahi ibni cumar cabdulaahi bnu cumar weeye marka culammadu waxay yidhaahdeen ay u badiyaan taabiciyad bay ahayd saxaabiyad may ahayn kolle saasaa loo badiyaa calaa kulli xaal safiya binti abi cubayd waa taabiciyad siqa ah sida loo badiyo mukhtaar ibnu abi cubayd ninkii loodhan jiray bayna walaalo ahaayeen mukhtaar ibnu abi cubaydna waa kii markii dambe sii kharibmay oo dee sheegtayba in loo waxyoodo cabdullaahi ibni cumar baa loo sheegay oo layidhi ninkii mukhtaar wuxuu yidhi waa lay waxyoodaa markaasaa cabdullaahi ibni cumar waxauu yidhi waa runtii waa loo waxyoodaa laakiin allaahuma waxyoodee shaytaan baa u waxyooda waayo waxyigu waa laba waxyo oo waa waxyullaah iyo waxyu shaytaan weeye yacni waa seedigii laakiin qofku hadduu kharribmo dee waxa weeye xaqa in la sheego yacni markaa waxa weeyaan marka safiyay walaalo ahaayeen ninkaas yani kharribmee lumay waxay ka warinaysaa can bacdi aswaaji nabiy sala allahu aleyh wasalam zawjaadka nabiga sala allahu aleyh wasalam cid ka mida ayay ka warinaysay radia allahu canha can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal man ataa caraafan fasa'alahu can shayin fasadaqahu lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowma nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam man ataa caraafan ku kastoo u taga curaafayste u taga fasa'alahu can shayin wax weydiiya oo fasaddaqahu rumaystaa lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowma lagama aqbalo afartan maalmood salaadood lagama aqbalo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey fii saxiixi muslim kuma sugna fasaddaqahu waxaa ku sugan man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leylah laakiin waa isku mid arbaciina leylah iyo arbaciina yowman waayo waxaa loo jeedaa afartan habeenoo maalmahoodii la socda ayaa loo jeedaa laakiin fasaddaqahu ayaa ziyaada ah waan muslim ku sugnay ha yeeshee waxay ku sugan tahay fii musnadi alimaam axmed ziyaadadaas musnadka imaam axmed bay ku timi musnadka imaam axmed ayay ku timi marka ruwaaddii soo warisay baa iskhilaafay oo qaarna ay ka reebeen qaarna ay ku dareen xadiiska calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya curaafeynta dadka curaafeeye inaan loo tegin caraafku waa maxay caraafku waxa weeye waa dadka qeybka ka warramaaya faalinaya ha yeeshee waxay ka waramaan waxyaalaha dhacay alghayb alnisbi ama alghayb almuqayad noocaasay ka waramaan baadidii meeshay ku sugan tahay wixii la xaday meesha yaalliin iyo cidda xadday qofka maqani meeshuu joogo iyo waxa la midka ashyaada dadka qaarkood ka qarsoon qaarna og yihiin taasaa markaa waxa weeye cidda sheegta caraaf la yidhahdaa caraafna waxaa loo yidhi yatacarafu lumuura bimuqadimaatiha ashyaada wuxuu ku aqoonsadaa muqadimaadkeeda ayuu ku aqoonsadaa taasuu doonaa inuu ku garto calaa kulli xaal waa nooc markaa faaliyaashii ka mida weeye marka kaas waxa weeye caraaf baa la yidhaahdaa marka in wax la weydiiyo ma aha in loo tago wax la weydiiye maaha lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowma salaad lagama aqbalo afartan maalmood wax salaada lagama aqbalo rumaynta la rumaysanaayo waxaa soo arooray xadiis kaloo tilmaamaya man ataa kaahinan fasaddaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila cala muxammad sala allahu alayh wasalam xadiis sunanka iyo xaakim ay soo wariyeen wuxuu tilmaamayaa ruuxa kaahin u taga oo rumaysta wuxuu yidhaahdo waa ka gaaloobay waxyigii lagu soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waa ka kufriyey waa ka gaaloobay marka rumayntii kufri baa laynoogu sheegay marka la rumaysto inay gaalnimo noqonayso marka la su'aalo mujaradu su'aal taasina waa dembiyada kabaa'irtay ka mid tahay marka culammada qaarkood waa kala gaar yeeleen waxay yidhahdeen haddii aan la rumaysanin ee yacni qofku yidhaahdo kale ha rumaysanna hana beensan yaa marka wuxuu noqonayaa waciidka ku sugani inaan salaad laga aqbalayn afartan habeen hadduu rumaystana waxay noqonaysaa kufri bay noqonaysaa bay yidhaahdeen bacdu ahlicilmi saasay culamada qaar u kala farqiyeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya haddii aanu dee ghaybka inuu og yahay u qabin ee uu isleeyahay waxaa laga yaabaa waxaanuu sheegay waa kelmaddii shaytaanku soo dafay inay noqoto uu rajaynayo ee qaybka inuu og yahay aanu u rumaysan kufri akbara ma aha ee waxaa laga tilmaamaya kufrun duuna kufrin in markaa fasadaqahu inuu rumaystay oo deedna la yidhi salaad laga aqbali maayo afartan maalmood iyo in kufri lagu magacaabo kufri lagu itlaaqay isdiidi maayaan bacdu ahlicilmi wasaa yidhina waa jiraan waxaanay u badan tahay culammada odhanaysa fasadaqahu way asaxday oo dee haddii la yidhahdo waa shaaddo ayaa wejigan kale in lagu kulmiyaa ay dhici kartaa oo la yidhaahdo waxaa markaa xadiiska maxfuud ah xadiiskan man ataa caraafan isagoo aan fasaddiqahu ku jirin baa maxfuuda ah haddii la yidhaahdo ya haddii sidaa la yidhaahdo shamcigaasi waa iman karaa laakiin hadday riwaayadani saxiixa noqoto oo maxfuudo ay tahay siyaadada fasaddaqahu yacni markaa la siyaadiyo siqaadda qaarkood ay kordhiyeen oo imaam axmed musnadkiisa ku soo wariyey xaalka caynkaasa jamcigaas laguma jamcin karo in la yidhaahdo haddii la rumaystana cala alitlaaq buu u gaaloobayaa haddaan la rumaysanna waciidkan baa ku sugan inaan salaad laga aqbalayn afartan habeen waayo taqyiidka afartan habeen lagu qayiday ee lagu markaa xadiday afartan habeen inaan salaad laga aqbalayn waxaa laga fahmayaa waxa ka dheeraadka in laga aqbalaayo taasina waxay tilmaamaysaa kufri akbara inaynay ahayn ayay markaa tilmaamaysaa marka cala kulli xaal qofku hadduu si iطlaaqa u rumeeyo qofkan inuu qeybka og yahay laa shaka marka inuu gaal yahay oo wuxuu noqonayaa yacni kadaba alqur'aan qur'aankii buu beeniyey yaa qur'aankana waxaa laynoo sheegay inuu cilmulghaybka allah la gaal yahay wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ila hu qul laa yaclamu man fi alsamaawaati walardi alghayba ila allah marka waxay noqonaysaa haddii waxa weeye loo rumeeyo inuu qeybka itlaaqan og yahay waxay noqonaysaa marka kufri akbar laakiin taa haddaan loo rumaynin inuu qeybka si itlaaqa u og yahay yacni kufri akbara ma noqonayso ee waxay noqonaysaa kufrun duuna kufrin bay noqonaysaa waciidadanna marka waa ku sugan yihiin goodiyadan laynoogu goodiyey ama salaad inaan laga aqbalin ama kufri lagu itlaaqay yacni saas marka kufrigu mar wuxuu u dhacayaa dee waxa weeye akbar marna wuxuu u dhacaya asqar marka si itlaaqa uu rumeeyo waa kufri akbar marka aanu si itlaaqa u rumayn ee waxa weeye kelmaddaas ama aan ka rumaystay bes oo kelmaddana waxaan islahaa waxa weeye waa tii la soo dafay marka waxa weeye inuu milladda bilkulliya uga baxayo ma ahaba ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen salaadda lagama aqbalayo culammadu waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa sawaab iyo ajar lagu siin maayo oo qabuulka marka la nafyinayo laba macnuu u dhacaa mar wuxuu u dhacaa in sixada la nafyinaayo oo la leeyahay salaaddii saxiixaba ma aha mabay asixinba marna waxaa loo isticmaalaa in thawaabka la nafinaayo iyo ajarka marka tan waxay yidhahdeen culammada sida shuraaxdu ay caddeeyeen waxaa loo jeedaa thawaabkii ajarkii baan u sugnaanayn baa loo jeedaa wa ilaa salaada inuu qalleeyo la amri maayo salaadda inuu qalleeyo la amri maayo oo salaaddii waxa weeye way asaxday oo faralkii waa ka dhacay laakiin fadligii iyo ajarkii ayaanu helayn ayaa laga tilmaamaya waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inan yar oo yuhuudi ah oo la odhan jiray ibnu sayaad la odhan jiray baa warar badan oo layaab leh laga sheegay maalintii dambea nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo saxaabada qaarkoodna nebiga ay la socdaan calayhi salaatu wasalaam ayuu inankii yaraa xaafaddoodii halkii markaa eh, gurigoodu ahaa iyo beertoodu ayuu xaggeedii u kacay isagoo geed hoos jiifa inankii yaraa oo hunnuhunnu leh ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo dhowaaday dabeedna waa dhegaystay wuxuu ku hadlayo inanka yar hooyadii ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aragtay inankii yaraabay u yeedhay waxay tihi saaf muxammed yacnii kani waa muxammed inankii yaraa markiibuu aamusay oo hadalkii uu ku hadlayey joojiyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low tarakatu bayan hadday dayn lahayd arrinkiisu waa caddaan lahaa bimacnaa waxa uu yahay hadalkiisay ka muuqan lahayd oo ka caddaan lahaydoo yacni markaa taasaa lagu ogaan lahaa low tarakatu bayan hadday dayn lahayd arrinkiisu waa caddaan lahaa nebigu waa u yimi calayhi salaatu wasalaam inankii yaraa dabeedna su'aaluu weydiiyey wuxuu ku yidhi atashhadu annii rasuulullah ma qiraysaa inaan inaan rasuulkii ilaahay ahay sala allahu alayh wasalam ha iyo may ma odhana inankii yaraa yuhuudigaha ah wuxuu ku jawaabay adigu ma qiraysa inaan rasuul ilaahay ahay waa inaan yaro carruura markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaad aragtaa waxaan arkaa buu yidhi carshan calaa maa carshi biyo kor saaran baan arkaa buu yidhi markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam taraa carsha ibliisa calaa maa waxaad aragtaa carshigii ibliis oo biyo kor saaran baad aragtaa carshigii ilaahay ma aragtide carshigii ibliis oo biyo kor saaran baad aragta waxbuu sii weydiiyey dabeedna wuxuu ihi waxay ii yimaadda mid run sheegaya mid been sheegaya adigu markaa xadiisku waa dheeraa muslim saxiixiisu ku soo wariyey fii kitaabi alfitan ayuu ku keenay mawdicu shaahid waxaan uga jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe aayat dukhaan ayuu gacantiisa ku qabtay faartaqib yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin markaasuu gacanta maxaa ku jira markaasu huwa dukhu addukhu baa ku jira culammadu waxay yidhahen addukhu waa lugatun fi dukhaan dukhaan bay la macno tahay aayaddii oo dhan inuu sheego ma awoodi karin kelmad aayadda ka mida macnaheedii ayuu sheegay addukhaan oo waliba uu ku sheegay bilafdi aanu ku sheegine bilmacnaa uu ku sheegay addukhu markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gartay oo u caddaaday inuu kaahin ninkan yahay shayaatiin ay la shaqeeyaan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhsa falan tacduwa qadrak yacni qadarkaaga dhaafi maysid ee dullow mawdicu shaahid waxaynu ka tilmaamaynaa su'aasha nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa u weydiiyey inankaa yar ee yahuudiga ah ee kaahinka ah, ee shayaadiinta ay la shaqeeyaan su-aasha noocaasi tii la diidayey maaha oo marka ruuxa la kala garan waayo makaahin baa mise ma aha su'aasha la doonayo in lagu kala caddaysto lagu kala ogaado labada kuu yahay ta noocaasi iyadu waa bannaan tahay ee tii la diidaya maaha laakiin su'aasha la doonaayo istifaado iyo tacdiim iyo cilmi in la bidaayo oo la doonayo laga faa'iidaysto ee taas marka ay tahay ee taa la diidayaa taas weeye ama ha la rumaysto ama yaan la rumaysan haddii la rumaysto dembigu waa ka sii weyn yahay haddaan la rumaysana la yidhaahdo hana rumaysan hana beensanna iyadana lafteeda dembigii waa lagu jiraa dembi weynoo kabaa'ira lagu dhacay soomaalidu beenaha ay sheegaan qaarkood waxaa ka mid a inay yidhaahdaan xadiis been abuuray sameeyeen malafaaliyaashaa sameeyaan u malinayaa waxay yidhahdeen ciidankii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa ku jiray nin faaliya ah markaasuu faalkii rogay markaasoo dabaadna siduu u sheegay u dhacday markaasaa nebigu yidhi bay yidhaahdeen been abuurkooda faal hana rumaysan hana beensan taasi waa kadib waa mawduuc been abuurada markaysa markaa axaadiista been abuurkaee la sheego ay ka mid tahay axaadiista been abuurka ah ee la sheego ayay ka mid tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa faariya kama mid ahayn waa jiri jireen qaar faalin jiray intii aynay islaamin qaar faalin jiray waa jireen laakiin markay islaameen farahay ka qaadeen wixiina waa ka baxeen markay islaameen yacni farahay ka qaadeen wixiina waa ka baxeen ee marka waxa weeye iyagoo yacni islaamay inay faalkii sii wadeen ma aha mana dhicin nebiguna calayhi salaatu wasalaam yacni ciidankiisa faaliya kama mid ahayn iyo saxaabadiisa marnaba markaa ma odhan yacni faal rog iyo eeg iyo hana rumaysan iyo hana beensan iyo kullu daalika waa min alakaadiib beenaha ayay ka mid tahay yaan lagu kadsoomin xadiiska kuniyo lix boqoliyo sagaaliyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqoliyo afar wa can qabiisata bni lmukhaariqi radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul qabiisa waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanaayo alciyaafatu waldiyaratu waltarqu min aljibti alciyaafatu yacni khadka la jeexayo waa khad laga faalinayo iyo waatiyaratu baasaysiga iyo waadarqu yacni markaa dhufashada lagu dhufanayo ama lagu tuurayo shimbiraha markaa wax lagu tuurayo oo baasaysi loogu tuuraayo ama ka saaciidaysi loogu tuuraayo baasaysi ama ka saaciidaysi min aljibti jibtigay ka mid yihiin baatilkay ka mid yihiin iyo markaa waxaway kahaanaday ka mid yihiin yacnii faalka iyo noocaasay ka mid yihiin waxyaalaha baatilkaa shareecada ku bannaan jibtiga waa magac caam siduu inoo fasirayaba yacni sixirka jibti waa la yidhahdaa ama saaxirka kaahinka iyo faaliyaha waa la yidhaahdaa sanamka waa la yidhaahdaa macaani badan buu ku dhacaa marka jibtiga sixirkana waa la yidhahdaa marka ashyaadaasi waxay ka mid yihiin yacni markaa baatilka iyo yacni markaa kahaanada iyo sixirkay ka mid yihiin rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo wariyey cala kulli xaal culammada qaarkood nawowi siduu u taxsiiniyey culammada qaarkood kumay raacine bacdu ahlicilmi waa daciifiyeen culamada daciifisayna waxaa ka mid ah asheikhu alalbani oo waxau yidhi xadiisku waa daciif yacni xadiisku sanad ahaan ma asixin yani nabiga kama sugna alciyaafatu waatiyaratu waltarqu min aljibti yacni kama sugna marka waa daciifu lisnaad saas yadaabuu marka waxaan yani markaa maray oo sanadka ayaa markaysa markaa dacfi ku jiraa wa qaala altarqu tarqigu waxa weeye huwa azajru waxa weeye waa duulinta ama iriista yacni waxbaa lagu tuurayaa ama ha lagu dhufto ama ha lagu tuurabe waa shimbirihii oo la duulinayo la eryaayo in wax lagu tuuro iyo wax la mida ay zajru tayr wa an yatayammana aw yatashaa'ama bitayaraani waa inuu ka saaciidaysto tayamunku waxa weeye inuu markaa is yidhaahdo dee barake iyo wanaag iyo saaciiday kuu leeyihiin aw yatashaa'ama ama u baasaysto bitayaraanihi duulistiisa shimbirku duulaayo fa in daara ilaa jihati alyamiini tayamman hadduu u duulo shimbirku geesta midig geestiisa midig hadduu u duulo waa ka markaa saaciidaysanayaa waa ku farxayaa cusuranayaa yumni iyo barake iyo khayr bay ku leedaye saacidu wa in daara ilaa jihati alyasaar hadduu u duulo geesta bidix hadduu u duulona tashaa'ama waa baasaysanayey carabtu waxay samayn jireen gaalo markay ahaayeen shimbiraha aad bay markaa uga baasaysan jireen uga faashan jireen markuu doonaayo inuu safro ninka gaalka ahi wuxuu samayn jiray geed shimbiri ku taagan tahay buu isku soo beegi jiray si toos ah ilaa shimbirtaasi ka duulaysu ku soo soconaya hadday duuli weydo xataa qudheeda dee ishaaro ayuu samaynayaa si u duusho marka shimbirkaasi markuu duulo wuxuu ka faashanayaa safarkani miyuu u wanaagsan yahay uu doonayo inuu socdaalaa mise waa u xun yahay shimbirkii dee afar jiha ka suura gala inuu duulo inuu tooskii iyo qumaatigaa isaga oo ku beegan madaxiisa dul maro oo xagga ka dambaysa u socdo korkiisa maro aanu midig iyo bidix marin inuu hortiisa u sii duulo inuu xagga midig u duulo xagga midig ka maro inuu geestiisa bidix u duulo afartaajiho baa ka suuragal marka labay baasaysiga iyo ka saaciidaysigu ugu dhisnaayeen waa xagga midig iyo xagga bidix ya taasuu ugu dhisnaayeen qaarkood waa lagu celin jiray kuwan kale laakiin markuu xagga midig u duulo way farxi jireen markuu xagga midig u duulo xagga midig ka maro way farxi jireen waxay odhan jireen safarkanna khayr buu ii leeyihi waa ka saacidaysan jireen waa tayamun hadduu geesta bidix ka marana markaana waa baasaysan jireen waxay odhan jireen safarkani khayr ma laha marka way ka joogi jireen qaabka noocaasoo kale ah ayay samayn jireen markaa sharciga waa lagu reebay oo dee shimbirahani waxay og yihiin ma jiraan marlabaadkana sabab loogama dhigin lagu ogaado cilmulghaybka oo geesta midig inuu duula iyo geesta bidixu inuu duulaa mid sabab u ah ma aha in waxani u wanaagsan yahay iyo inuu waxani u xun yahay sabab caadiyana maaha sabab sharciyana maaha calaa haada waa arrin baatila in la sameeyana maaha in la sameeyana maaha darqiga markaa zajrigaasaa la yidhi waa shimbiraha la duulinayo oo la eegaayo geesta midig iyo geesta bidix wakhtiyada qaarkoodna waxay dee samaynayaan inay kuba tuuraan yacni marka ama quruurux ama wax la mida ay ku tuuraan ciyaafadu waa khadadka in laga faaliyo oo layman baa la jeexayaa laga faalinayaa taasina waxa weye waa midaan marka inoo bannaanayn weyi hamaynaan eh, fasrin ah. qaala abu daawuuda abu daawuud wuxuu uhi walciyaafatu ciyaafadu alkhatu waa khadka qaala ljawhariyu jawhari wuxuu yidhi fi saxaax kitaabkiisa asaxaax waxa uu ku yidhi asixaax iyo asaxaax labadaba way yidhahdaan culammadu inkastoo bacdu ahlicilmi yidhahdaan saadku inuu kor dhigan yahay baa saxan sidaas marka ay yidhahdeen waa yahay maatay yidhaahdeen laa taftax alkhizaana walaa taksir asaxaax khizaanana ha kor dhigin saxaaxna ha hoos dhigin saadkeeda oo ha odhan ee saxaax dheh calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay aan labaduba iska bannaan yihiin mooyaane dee in naqli laga hayo jawhari inuu mid dabdiyey labaduna weji bay leeyihin mid walba laakiin de waxaa aad mashhuura culammada odhanaysa saadka waa la kordhigaya jawhari ismaaciil ibnu xamaad aljawhari waa min culamaa'i qarni araabic kitaabkiisa alsaxaax waxa uu ku yidhi aljibtu kalimatu taqacu cala asanami waalkaahini waalsaaxiri wa naxwi daalik jibtigu waa kelmad ku dhacaysa sanamka iyo faariyaha iyo falallowga iyo ashyaada la midka baatil oo dhan baa lagu magacaabaa jibti lagu magacaabaa sixirkana jibti waa lagu magacaabaa waayahay yahay calaa kulli xaal ashyaadan inay baatil tahay dee adilada kale waa laga qaadanayaa xadiiskani haddaanu asixin dariiq markaa qaybka lagu ogaanayana maaha waana baatil xadiiska kun iyo lix boqol iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo shan wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu abu daawuud ka soo wariyey radia allaahu canhuma qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man iqtabasa cilman min annujuum man iqtabasa ku kastoo dhimbil qaata cilman cilmi soo dhimbil qaata min annujuumi xagga xidigaha ka soo dhimbil qaata iqtabasa wuxuu dhimbil qaatay yacni faa'iidaystay shucbatan qayb min asixri sixra zaada wuxuu kororsaday xagga cilmu sixirka wuxuu ka kororsaday maa zaada ay min cilmi nujuum wuxuu cilmiga xidigaha ka kororsaday qadar la'eeg ayuu cilmigii sixirkana ka kororsaday oo zaadada hore la yidhaahdo ay min cilmi sixri maa zaada min cilmi nujuum sidaa cagsigeedana culamada qaar waa u fasireen inay yidhaahdaan zaada waa kororsaday min cilmi nujuumi maa zaada intuu kororsaday min cilmi sixri laakiin alwajhu alawalu wlaa laakiin wejiga hore ayaa sii habboonaansho badan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiix ayuu ku soo wariyey sheekh albani laftiisuna waa saxiixiyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa cilmiga xidigiska in layska jiro layska ilaaliyo oo cilmiga sixirkii ay isku xidhan yihiin xidigisku saasuu tilmaamaya hadduu qofku markaa cilmiga xidigiska markaa uu isticmaalona inuu cilmu sixir uga dhacayo baa xadiiska laga faa'iidaysanaya cilmiga nujuumka marka laga hadlayo culammadu waxay u qaybiyaan yacni cilmu ta'siir iyo cilmu tasyiir baa loo qaybiyaa nooca la diidaya cilmu ta'siir baa la yidhaahdaa oo waa in xiddigaha yacan laga faalinayo waxa arlada ka dhacaaya cilmu nujuum almadmuum wuxuu ku dhacayaa waa alistidlaalu bialaxwaali alfalakiyati cala alxawaadis alardiya siday culammadu ku tacriifiyaan waa in loo deliishado xaaladaha xiddigaha ayaa loo deliishanayaa waxa arlada ka dhacaya oo la odhanayaa xiddiggaasaa halkaa joogay xiddiggaasaa dayaxa la fadhiyey saasay noqonaysaa xiddigaa iyo xiddigaasa isu dhowaaday saaya saasay noqonaysaa marka alistidlaalu bialaxwaali alfalakiya cala alxawaadis alardiya taasaa waxa la yidhaha cilmu ta'siir baa la yidhaahdaa waa cilmu nujuumka la diidaayo ama nooca markaysaga mawaaqiidda iyo waxa la midka ayaa lagu garanayo iyo jihooyinka iyo lagu garanayaa iyadu markaysagaa taas maaha jihooyinka in lagu gartaana waa lagu calaamadsado jihooyinku yacni qibladu geestay kaa xigta iyo jihadu markaa meeshay ahayd iyo taasi waxay tahay iyadu markaa mid bannaan wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun yani xidigaha in lagu hanuuno oo jihooyinka lagu gartaa laynoo sheegay marka dee qibladuna waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu garanayo mawaaqiiddana culammadu markaysa marka culammadii salafka bacdigood baa yidhi waxa weeyaan iyaduna waa dhibi kuma sugna marka ta la diidaya waa maxay waa in la yidhaahdo xidigaha loo daliishanayaa waxa dhici doone arlada ka dhici doona waa cilmulghaybkii baa laga faalinayaa weeye ta la diidayaa ta noocaasa weeye taasina cilmu sixir say u gelaysaa waxaa markaa lay sheegoo laygu yidhi ruux kasta oo faalka yaqaana ama xidiga ha ka faaliyo ama wax kale ha ka faaliyee faalkaana xariif ku ahi falna waa yaqaanaa yacnii hadduu ruuxu markaa faalka yaqaanno xariifna ku yahay falalowna waa yahay say ku dhacaysaa baa la yidhi waxaa la yidhi markay faaliyaan waxa u soo baxa wakhtiyada qaarkood yacni cunsur madow iyo markaysa markaa waxaan yani bele inay arkaan dabeed waxay sameeyaan wax la yidhaha mooramoorayn ama cunsur guurin oo musiibadii shaytaanku tusay bay waxay doonaan cid kale inay ku wareejiyaan cunsur guurinta ama mooramooraynta marka ay samaynayaan waa cilmu sixrin waa fal waxbay falayaan waxbay falayaan marka waxa weeye hadduu markaa faalka yaqaanno xariifna ku yahay falalowna waa yahay markaa saas aawoodee xadiiskan baad fahmaysaa marka man iqtabasa cilman min anujuumi iqtabasa shucbatan min asixri zaada maa zaad xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can mucaawiyata bni alxakami radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah innii xadiisu cahdi bijaahiliya anigu waxaan ahay wakhtigaygu miduu ku dhow oo ku cusub yahay bijaahiliyatin gaalnimada oo wakhtigaan gaalnimada ka imi way dhowayd buu leeyihi saasuu leeyihi waqad jaaa allahu tacaala bilislaam allah wuxuu keenay islaamnimada wa inna mina rijaalan ya'tuuna alkuhaan waxaa naga mid mida rag markaa u taga kuwa faaliyayaasha u taga ayaa naga mid ahaa qaala falaa ta'tihim nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ha u tegin qultu waxaan idhi haddaan mucaawiye ahay mucaawiyatu bnulxakam wa mina rijaalun yatatayaruun waxaa naga mida rag wax baasaystaan naga mid ahaa qaala daka shayun yajiduunahu fii suduurihim falaa yasuddannahum daaka shay-un kaasi waa shay shaygaasoo yajiduunahu ay ka helayaan fii suduurihim laabahooda ay ka helayaan falaa yasuddannahum yaanu ka awdinoo ka awdinoo ka awdin falaa yasuduhum nuskhada qoraysana waxay noqonaysaa falaa yasuduhum yacni yaanu ka awdin ayay noqonaysaa waxaad u fasiri kartaa inay naafiye tahay falaa yasudduhum aad tidhaahdo waa nafyi looga jeedo nahyi waxaad kaloo u fasiri kartaa inaad tidhaahdo waa nahyiba oo falaa yasudduhum hadday tahay say nahyi u tahay soo kan ficilkiiba marfuuca yahay waxaa la odhanayaa maya ficilku waa majzuume xarakadani waa xarakatu litbaac weeye oo dammadaa dammada la raaciyey ilaadu waa naahiyo ficilkuna waa majzuum ee iltiqaau saakinaynka marba wax lagaga baxaa mar fatxa lagaga bixiyo marka sar laga bixiyo mar damo lagaga baxo damo marka laga baxaayo itbac bay ku timaadaa ama waxa ka horreeya ama waxa ka dambeeya ay godan yihiin haakada falaa yasuduhum kama awdaayo yacni yaanu ka awdin yani uma diidaayo yaanu u diidin baa loo jeeda marka ama aad nahyi sariixaba u fasirto calaa maa bayanna yaanu u diidin qultu waxaan idhi buu ihi mucaawiyat bnuxakam baa odhanaya wa mina rijaalun yakhutuun waxaa naga mid ah rag markaa khadad sameeyo layman jeexa ayaa naga mid ahaa qaala kaana nabiyun min alambiyaai yakhutu wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray nebi nebiyada ilaahay ka midii mid khad sheexa buu ahaan jiray faman waafaqa khatahu fadak faman waafaqa ku kastoo waafaqa khatahu khadkii nebigaa waafaqa fadaak ay fadaaka hayru madmuum kaasi mid la dhaleecaynaya maaha rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga mucaawiyata bnuxakam inuu su'aalo weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey tegitaanka dadka kuhaantaa loo tegayo faaliyayaasha iyo waxa la midkaa nebiguna waa reebo wuxuu ihi falaa ta'tihim ha u tegin marka waa diiditaan la diidaayo laynaga reebaayo in loo tago sida markaa mucaawiyat bnu xakam nebigu uga reebaa dadkao dhanna looga reebayo inamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a gaaladii waxay samayn jireen inay dadka kuhaanta ama faaliyaasha u tagaan oo weliba ay u xukun doontaan sida sabnuzuulka aayaddan alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayk alaaya qisada sabnusuulka ee saxiixa ahiba say tilmaamayso in loo xukum tegi jiray dadka kuhaanta ah ayaa xadiiskaas sabanusuulkaahi tilmaamayaa ay culammadu saxiixiyeen qisooyin caanana waa la soo naqliyaa ay ka mid tahay qisadii hinda bintu cutba qabla alislaam waxaa la sheegaa taariikh ahaan hinda bintu cutba waxaa qabi jiray nin reer bani makhzuuma oo deeqsiya qabi jiray oo bilcamay ninka deeqsigaana gurigiisa waa la lasoo tilmaansadaayoo aad baa loo yimaadaa isagoo ka maqan baa nin gurigii yimi wuu ogaaday marka ninkiibuu ku hinaasay ma aamusina arrinkii waa ku hadlay oo hinde ayuu wuxuu ku ganay inay gogoldhaaf samaysay wa qabla alislaam arrinkiiba aad la ysugu qabsaday maxaynu ku kala baxnaa baa la yidhi ninkaahinuu sheegnaa oo faaliye ahaa oo yeman ku sugnaa ayaa waxaa lihi ninka aan isla xukun tagno aad wax looga sheegi jiray labadii qolo labadii ruux wada labadii qofo isqabay wada baa waxay u kolonyaysteen xaggaa iyo yeman jidka dhexe markay sii socdaan ayaa cutba wuxuu arkay inantiisiiyo moralkeedu uu beddelan yahay nooc murugay ka muuqato markaasuu aabbe maxaa jira haddii wax jiraan ii sheeg anaa marka arrinka xallinaya oo wax basrinaya hadday wax jiraan aniga runta ii sheeg waxay tihi aabbe waxba ma jiraan laakiin ciddaynu ku soconnaa waa qof bini aadama oo qaldamina kara saxmina kara hadduu qaldamo oo yidhaahdo waa sinaysatay ceebaan weliga iga hadhin baa i qabsanaysa hinda bintu cutba waa gabadhii tidhi markii dumarka baycada laga qaadaayey awatasni alxurra gabadh xori miyay sinaysataa waa gabadhii nabiga ku tidhi calayhi salaatu wasalaam addoon mooyaane gabadh xori miyay sinaysataa wuxuu idhi maya taa anaa jirrabaya buuri jirrabaad baan samaynaya buuri wuxuu soo qaaday xabbad unuun ah ama qarad dameeraada kolba sidaad u taqaan baalkan xabxabka u ege qadhaadh dadka qaarna waxay yidhahdaan qarad dameeraad halkanna waxaa laga yidhahdaa unuun baa laga yidhahdaa baalkaasuu soo qaaday wuu dalooliyey dabeedna markaa xubintiisa ayuu geliyey waa xubin kale way fahamteen baan filaya waxaan yacni la filaynin buu doonayaa inuu wax ku jirrago xubinta caaradeeda ayuu geliyey alkamura ayaa fii lughati alcarab lagu yidhahdaa waa xubinta taranka caaradeeda in dadka qaar fahmi waayeen baan ka baqaya kadib markaa wuxuu sameeyey waxbuu ku dhex riday wuu qariyey baashii buu soo qaatay ninkii faaliyaha markii loo tegey kulankii koowaad ayuu yidhi horta waxaad ka warrantaa halkan maxaa ku jira halkan dabeedna wuxuu yidhi waa kamuratun fii xandala ilaa xubintii buu sheegay kamuratun fii xandala jirrabaaddii saasuu ku sameeyey kadib uu dabeedna weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen qofkan dumaraa la ysku haystaa inay sinaysatiyo inaynay sinaysan ka warran ninkii faaliyaha wuxuu yidhi maa zanad qad weligeed maysinaysan wasatalidu malika boqorna waa dhali doontaa taa kale wax la weydiiyey maa arrinkii baa dabeedna markaa waxaan waxay tidhi haddaan boqor dhalaayo ninka i ceebeeyey u dhali maayo cid kalaan u dhalayo abadan waa lagu kari waaya abuu sufyaan baa guursaday mucaawiya dhashay marka qisadaasi waxay dhacday qabla alislaam marka dadka kuhaanta ama faaliyaasha ah waagii horena dee shayaadiinta dhegaysiga ay dhegaysanayeen dhegadhegaynayeen warka samada ama malaa'igta ay dhegadhegaynayeen aad buu u badnaa intaan nebi maxamed la soo dirin calayhi salaatu wasalaam markii nebi maxamed la soo diray aad loo adkeeyey wa annaa kunna naqcudu minha maqaacida lilsamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada marka waagaa hore yacni markaa runta ay sheegi jireen yacni marka hadallada runtae ka soo baxayey waa ka badnayd inta markii dambe yacni markaa run laga heli karo markaa sidaas aawadeed dadku waaba u xukum doonan jireen yacni gaalada ahaa waagaa hore nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo diiday kuhaanta in loo tago oo waxba la weydiiyo hadday tahay wax lumay wax maqan oo soo noqonaya wax qayb oo markaa ama muqayada ama qayb mutlaqa midnaba in la su'aalo waa laynoo diiday ha u tegina rag wax baasaystaan naga mida buuli waa waxay laabtooda ka helayaan laabahoodee yaanay u diidin waxay doonayaan inay sameeyaan yaani arrinkooda ha ku socdo xadiiska sanadkiisoo daciifka ahaana wuxuu sheegayaa inama atiyaratu ma amdaaka aw raddak baasaysigu wuxuu ahaaday wixii ama ku socodsiiya ama ku celiyo ku baajiya ee qofka nafsadiisa haddii wax ku soo dhacaan laakiin tala saaradu allah tala saaranayo uu ku daafaco arrinkiina sidiisa ugu socdo aanu ka baaqan waxba yeeli mayso koohaanta inaan loo tegin waxba la weydiin noocay doonaanba ha noqdaan ama waxa weeye waxay doonaan ha ka faaliyaan ama xidiga ha ka faaliyaan ama rabal ha ka faaliyaan ama quruur ha ka faaliyaan ama wax kale ha ka faaliyaan wax alla waxay og yihiinna ma jiraan waagii hore yani waxay aad u dhegadhegayn jireen hadalka malaa'igta yani laakiin markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo diray ilaalintii samada la ilaalin jiray oo shayaadiinta laga cayrin jiray waa la adkeeyey yacni marka gaarkaasaa la adkeeyey marka waxa weeye waxay noqotay markii dambe inay siday wax ku helaanba inay aad iyo aad naadir u taw yarta marka dariiq wax lagu ogaada ma aha oo dariiq markaa sharciya ma aha marka ma bannaana waa shay xaaraana weeye xiddigan baa caynkan iyo xiddigan baa kani marka waxaan keensaday waxaasi wax jira maaha waa ina lagu kadsoomin xakama almunajimu ana taalica mawlidii yaqdii calaya bimiitati algharaq qul lilmunajimi subxata atuufaani hal wulida aljamiicu bikowkabi algharaq laba bayd oo raa'ica jira wuxuu yidhi xakama almunajimu ana taalica mawlidii munajimku wuxuu xukumay in waxa weeye xiddigga markaa dhalashadayda soo baxay yaqdii calaya bimiitati algharaq inuu igu xukumaayo habgeeriyaad qarqoon ah inugu xukumayo inaan qaraq ku geeriyoonaayo saasuu sheegtay oo xukumay qul lilmunajimi subxata atuufaani hal wulida aljamiicu bikowkabi algharaq waxaad ku tidhaahdaa ka xidigiyaha subxii markaa duufaanka ee qowmu nuux la qaraqay dhammaantood ma waxa la wada dhalay xidigii qarqoonka markaa miyaa la wada dhalay yacani dadku waxay ahaayeen leebello kala duwan cimriyadoodu isku wakhti may ahayn isku wakhti may dhalan yacni nooc walbana way lahaayeen cimriyo badan oo kala duwan uun isdaba yaallaynay ahaayeen kulligood ma isku xidig bay dhasheen yacni waxay caddaynaysaa butlaanka warkooda ayay caddaynaysa ta kale deliil ma leh in la yidhaha xidig baa caynkaa keensanaya sharciguna waa ibtaaliyey oo waa buriyey in la yidhaahdo marka waxa weeye yacni xiddiggaasaa saa sheegaya waa arrin baatilaan sax ahayn waxa naga miduu yidhi rag markaa baasaysta wax diyaaradu kolley waa inoo soo socotaa laakiin waxaa la rabaa marka qofka diyara qalbigiisa ku dhacdo allah inuu tala saarto arrinkiina uu ku socdo aanu ka baaqan oo diyaradu hadday ama baasaysigu hadduu wax ka celiyo ama wax ku kiciyo wuxuu noqonayaa markaa adiyarata almadmuumah baasaysigii la diidaayuu noqonayaa marka waa in markaa la iska ilaaliyaa oo laga fogaa falaa yasudannahum ama falaa yasuduhum yani marka labada siyoodba yani abacaadka qaarkoodba mid bay qorayaan marka yayna u diidinoo wuxuu doonayay inay ka baajin baasaysi arbacaa la joogaa yaanu geedigu doonaya ka baajin maalin heblaayaa la joogaa safarkiisi yaanu ka baajin wuxuu samayn lahaa yaynay u diidin noocay doontaba ha noqoto ya waa rajarihii oo geela lama bixiyo xerada lagama saara iyo yacni waxyaalaha markaa abaatiil badan baa jirta oo baasaysi ah wax ka mida waxaynu ku tusaalayn doonnaa baabka soo socda in sha allah wa mina rijaalun yakhutuun waxaa naga mid mida rag markaa khadad jeexa naga mida khadadkaas waxaa la doonayaa in laga saadaaliyo miyaa waxaasi qofka u wanaagsan yihiin mise uma wanaagsanaa khadka caynkaasay samayn jireenna wuxuu ahaa baa la yidhi in markaa waxa weeye si dega khadadka marka cidi u jeexdo si aan eh, tiro ayna uga suuroobi karin ayaa si degdega xariijimaha loo jeexaya marka aad loo jeexo xariiqahaas aad loo jeexo oo aan tiro markaa laga gaadhsiin karin ayaa marka dambena la samayn jiray in labalaba loo masixi jiray waa siday culammada qaarkood ay sharaxa ku sheegeen yacni shuraaxulaxaadiis waa siday markaa tilmaameen labalabaa loo masixi jiray haddii laba soo hadho waxay ahayd calaamadda yacni marka inay waxaasi u wanaagsan yihiin ay ka qaadan jireen hadday xarijin keliyii soo hadhana waxay odhan jireen inaynay u fiicnayn waxaasi bay ka odorasi jireen calaa kulli xaal sidaa ama si kale ayay markaa samayn jireen qaala kaana nabiyun min alanbiyaai yakhutu famawaafaqa khatahu fadaak rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam nebi nebiyada ilaahay ka mida ayaa khad jeexi jiray oo layman jeexi jiray kii khadkiisii waafaqa yani fadaka ay fadaka hayru madmuum ama fadaka laa ba's ama fadaka maxmuudun yani kii khadkii nebigaa waafaqaa yani dhibi kuma sugnaan ya yani wax ba'si iyo dhiboo ku sugani ma jiro ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sida marka alimaamu nawowi iyo shuraaxda kaleba ay tilmaamayaan calaamad yaqiini ah oo aynu ku garan karro nebigaasi sida khadkiisu ahaa aynu ku haleeli karro ku garan karraa ma jirto bakhtiyaa nasiib in la yidhaahdo markaa lagu baadi doonana oo aan la ogayn in la asiibay iyo in kalena dee mid markaa inoo bannaan maaha marka tariiq cilmi ah oo yaqiini ah oo aynu ku garan karro khadkii nebigaasi mar haddaan u jirin waxay noqonaysaa un maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil waayo bannaanaanshihii haddii lagu xidhay nebiga khadkiisii in la waafaqo dariiqaynu ku ogaan karo inayn khadkiisii waafaqnayna aanu jirin ila shardi bay ahaydee waxay noqonaysaa shardigii haddaan la helin yacni mashruudku bannaanaan maayo maa yalzamu min cadamihi alcadam shardiga haddii la waayo waayitaankiisa waayitaan baa ka dhalanaya waxay noqonaysaa haddii shardiga la waayo yacni mashruudkana waa la waayaya marka faman waafaqa khatahu qofku goormu ogaan karaa inuu khadkan waafaqay dee ma ogaan karo idan haddaanu ogaan karin inuu khadkii waafaqay nebigaas khad in la jeexo bannaanaanshihiisuna uu ku xidhnaa khadkii nebiga in la waafaqo macnaheedu waxay tahay ma bannaanaanayo yacni saasuu noqonaya waan dhacdaa usluubka noocaasoo kale ah in marka waxabaa la yidhaahdo masalan cabdullaahi ibnu cabbaas nin baa u imanaya wuxuu ku odhanaya ubadka gaalada ma la layn karaa dabeedna wuxuu ku yidhi haddaad ka og tahay wixii khadir ka ogaayoo kale haddaad ka og tahay dil bimacnaa inuu gaalnimo ku sugnaan doono weliga aanu islaami doonin haddaad sidaa og tahay dil buu yidhi ma dhici karta qofku inuu ogaado oo garto weladkan waa gaaloobi doonaa gaalnimadaanu ku sugnaan doonaa weliba waalidadiina gaalnimadu ku dirqin doonaa oo u sababi doonaa midayna ogaan karra maaha marka halkuu odhan lahaa kuuma bannaana ayuu wuxuu ka cabbiray usluub kale oo keensanaya inaynay bannaanayn oo ah waxa weeye khadirna u cudurdaaraya si aan loo soo celin sawtii khadirba dilay dee khadir amar ilaahay buu ku dilay laakiin adigu ma haysatid cilmi baanu ka ogaa inuu markaysa markaa gaaloobayo ee waalidadiina gaalnimada ku khasbaayo weligiina aanu islaamayn sidaasuu u dilo amar ilaahayna waa ku dilay adigu laakiin markaa taa midna ma haysatid macnaheedu markaa waxay noqonaysaa kuma bannaana inaad dishaa kuma bannaana waana ta axaadiista saxiixaynka ku soo aroortay annaha rasuul sala allahu aleyh wasalam can qatli innisaai waasibyaan nebigu inuu reebay calayhi salaatu wasalaam dumarka gaalada iyo yacni carruurta gaaladaba in la laayo waa diiday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay marka halka odhan lahaa kuuma bannaana ayuu wuxuu ka cabbiray haddaad ka og tahay wixii shardi buu ku xidhay haddaad ka og tahay wuxuu khadir ka ogaayoo kale haddaad ka og tahay dil bimacnaa haddaanad ka ogayn kamana ogide ha dilin macnuu saasuu dhacaya marka waxaa weeye muwaafaqada khadkaa haddaad og tahay inaad waafaqday kaanahu in la yidhi inaad samaysaa dhibi kuma sugnaa laakiin mar haddaanad ogeyn kuma bannaanaa saasaa macnuu ka dhigan marka calaa kulli xaal ma aha inuu khadka inoo bannaynaayo in khadad layska jeexo ama khadadka wax laga faaliyo iyo wax la mida inuu inoo bannaynaya maaha ee waxaa ku jira cudurdaar nebiga loo cudurdaarayo oo la tilmaamayo khadka la diidayo iyo khadkii nebigaasi inay kala duwan yihiin nebigaana calayhi salaatu wasalaam arrin isaga u bannaan bay ahayd shareecadiisii ugu bannaanayd dariiqu markaysa markaa ilaahay yani wax ku ogeysiinayana waa ahaa oo loo banneeyey laakiin innaga waxna laynagu ogeysiin maayo laynooma bannayna xadiidka kun iyo lix boqol iyo labiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo toddoba can abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can samani alkalbi wa mahri albagiyi wa xulwaani ilkaahin abi mascuud albadri cuqbat bnu camrin sida saxiixana beder waa ka qayb galay khilaafan saynu markaa hore usoo sheegnay anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulkii ilaahay naha uu reebay can samani alkalbi eyga lacagtiisa bimacnaa ey in la iibiyo lacag laga qaato nebigu waa diido waa reebay wa mahri albaqiyi qofka dumar ee sinaysata meherkeedana in la qaato nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay meherkeeda waxaa loo jeedaa mushqaayadda zinada ay ku qaadanayso taasna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay wa xulwaani ilkaahin ruuxa faaliyaha ah lacagta uu faalka ku qaatana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay oo waa diiday in marka la qaato xulwaanna waxa laga soo qaatay min alxalaawa xalaawadu waa macaanka oo maxaa lacagta kahaanada lagu qaadanayo iyo faalka looga cabiray xulwaan culammadu waxay yidhahdeen waxaa looga cabbiray waa lacag si sahlan lagu qaadanayo marka kaannahu wax iska macaan ay tahay oo maadaama sahal lagu qaadanayo wax iska fudud oo si sahla ah lagu qaatay ay tahay sidaasaa markaa looga cabbiray xulwaan looga cabbiray min alxalaawa waxaa loo jeedaa ujrada iyo mushqaayadda faalinta laga bixiyo taasaa looga jeeda muttafaqun calayhi waa la laysku waafaqsan yahay oo bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa saddexdan lacageeyow inay xaaraan yihiin ey in la iibiyo lacag laga qaataa waa xaaraan oo eyda iibkoodu ma bannaana waxaa jira eyda qaar la banneeyey intifaacooda oo yacni ilaa kalba saydin aw maashiyatin aw zarcin eyga lagu ugaadhsado iyo eyga xoolaha ilaaliya iyo eyga beerta ilaaliya haysashada eyda la haysanayo markii laynoo diiday dembi inay tahayna laynoo tilmaamay ajarkana ay nuqsaaminayaan waxaa laga soo reebay yacni noocyadaasaa laga soo reebay waana inoo iman doonaa insha allahu tacaala oo dhowaan buu inoo iman doonaa marka iyaga ma la iibin karaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen maye marna lama iibin karo xadiis marka waxa weeyaan nahaa can samri kalbi oo dabeed ka soo reebaya ilaa kalba saydin laakiin siyaadada caynkaasee saas soo aroortay oo laga fahmayo isaga waa la iibin karaa eyga lagu ugaadhsado culammada qaarkood waa cilleeyeen inkastay jiraan bacdi culammada ka mida oo xoogaa markaysa markaa yacni soo yara dhoweeyey oo bacdi ay taxsiiniyeen laakiin a'immo badan baa markaysa markaa yidhi siyaadadaasi ma asixin saas aawadeed culamo badani waxay mareen eyga marnaba inaan la iibin karin ha ahaado mid haysashadiisu bannaan tahay ama ha ahaado midaan haysashadiisu bannaanayn sababta loo diiday eyga in la iibiyana waxa weeyaan waa shay khabiisa oo nijaasa weeye maadaamuu khabiis yahay oo nijaas yahay waa inaan marka waxa la iibin lacagna laga qaadan waa inaan la iibin lacagna laga qaadan marka taana saas weeye xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa qofka dumaree sinaysatay kimishirka ay sinada ku qaadatayna nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam waa reebay maal xaaraana weeye waa maalan bannaanayn annahyu yaqtadi ataxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn saddexdanba waa xoolo aan bannaanayn ey la iibiyey lacagta laga qaata waa xaaraanoo ma bannaana qof dumaroo sinaysatay ujrada iyo kimishirka sinadeeda muqaabilka u ah iyaduna waa xaaraanoo ma bannaana marka waxaan baraarujinayaa dumarka ay wax ku soo baxaan ama hablaha ay wax ku soo baxaan in la qabsado ciddii ay sheegato oo dabeedna marka xaal la weydiiyo xaal laga qaato xaalkaa laga qaadanaya waa mid xaaraan aan bannaanayn waa mahrulbaqiyi waa kimi shirkii zinada weeye magac kale ha loo bixiyo xaal ha lagu magacaabo laakiin waa mushqaayaddii zinada yaa odayaashu markay leeyihiin markaysaga na xaal mariyo xaalkii baanu doonaynaa inan baana laga xumeeyey waxay doonayaan waa mushqaayaddiiyo kimishirkii zinada ay doonayaan waana xaaraanoo ma bannaana haddii kufsi ay tahay waa shay kale oo gaara ah weeye xukum gaaray leedahay inan yaroo sabiyada oan khiyaar lahaynoo qaangaadh ahayn hadday tahay waa kufsi si kastay u dhacdaba hadday waalan tahay yacnii tegista loo tagaa waa kufsi iyaduna waxa weeye waxba ma dooran karto khiyaarna ma leh haddii la khasbay oo la xoogay oo calaamaadkii khasabka iyo xoogga ay ka muuqato oo caddayn loo hayo in la kufsaday xaalka caynkaasna iyaduna waxa weeye waa xukunkeedu waa gaar intaasoo suuraynu sheegnay yacni meher bay leedahay bannaan meher bay leedaho mahrulmihli bay leedahay hablaha iyada la midka ah qaraabadeedu siday u badan yihiin inta meherkoodu uu noqdo haaliban baa iyadana u meher noqonayso misli bay yeelanaysaa mar haddii la kufsaday waxaa la mid mida hadday waalan tahay iyo hadday sabiyo tahay laakiin caddayni waa inay jirtaa in la kufsaday mar labaadka waxay kaloo leedahay haddii ay bikrad ahayd bakaaro jabsiga arshigeedina waa leedahay muqdurkii yacni eh, lagu dillaaciyey xuubkii bakaarada taasna way yeelanaysa mar saddexaadka waxa la wixii nabaree gaadhana xaqeeday leedahay ma haddii kufsi ay tahay laakiin qof dumara oo caaqilada oo miir qabta oo qaangaadha oo khiyaarkeeda ay nin isku oggolaadeen xumaantana wada sameeyeen ta noocaasi wax la wax markaa sharcan yacni xoolo ah oo in laga qaataa ay bannaan tahay yacni ma jirto xoolo in laga qaataa ma bannaana mid walibana ka kale waa xumeeyey ya inanta keliya lama xumayne iyada lafteedu inan bay xumaysa inan reer dhalay ya inan reer dhalay xumaysa waxaaba la hormariyey sharciga marka la eego zaaniyadaa la hormariyey azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda shareecada isku cuquuba laga yeelay marka in la yidhaahdo waxa weeye qofka dumari iyadu waxa weeye waa markaysa wax alla waxay garanaysaa ma jirto ee dee markaysaga markaa isaguunbaa wax kharibay iyaduna markaysaga markaa sidii wax waalan loola dhaqmo dee sax maaha sax isku cuquubay yihiin fi dunya walaakhira oo ifkana isku xad baa laga dhiga azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda lama kala badin lama odhan isagaa nina u badiya iyadaa qof dumaree yacni u yareeya lama odhan hadday noqoto guur hore inay soo mareenna yadana saas si laeg rajmi baa laga simay in dhagax lagu wada dilo cuquubada aakhirana waa u siman yihiin yacni marka waxa miday markaa ziyaado kale leeyihiin ma aha oo la odhanaayo ninkana ciqaab ka badan ciqaabta qofka dumara la marinayo ayaa la marinaya shareecada markaysa waxa markaa lama kala duwin isku meel baa la mariyey marka waxa weeye calaa kulli xaal ta kufsigu waa gaar oo waynu sheegnay oo iyadu markaa waxa weeye xoolaheedu mahrul baqiyi soo geli maayaan meher sharciyaynay leedahay yacnii qofkii dumaroo iska huridaa markaysaa nin u baxay markaana intay isdaafici kartay isdaafacday waa qaylisay waa rafatay waa kadaa xaaladda caynkaasa yacni waxa weye kufsigii weeye ya haddii aynay markaa waxaan waalan tahay ama sabiye tahayna waa la mid hadduu markaysa waxaan xoog yani markaa xoog yani markaa iyo cabsigelin uu ku sameeyo nabarro u yeelo yacni marka ay qayliso yani calaamaadkii calaa kulli xaal markaysaga khasabku waa inuu muuqdaa laakiin qof dumaroo markaysaga xon yani wax calaamaade aanu ka muuqan beriga uur ku soo baxuna ay tidhaahdo markaysa marka waa lay kufsaday waa mujarad dacwa iska sheegasho waa inu wuxuu caddayn lahaadaan oo markaysaga amaaraad yani marka waa inuu jiraa calaamaadku say doonaanba ha noqdaan mar isagaaba de qiran karo oo odhan karo waxawey waan sameeyey oo saas way ahayd oo dee iyadu hadday sheegato tidhaahdo markiisa markaa waxaan yani waa cabsi geliyey oo midii buu ila soo baxay ama xabad buu igu qabtay ama wax la mida yacni marka ay tidhaahdo waxa weeye waa in marka calaa kulli xaal waa in marka waxaweyn ay jiraan uun wax markaa yacni ama loo qirtay ama calaamaad marka ay jiraan waa inay jiraan marka mahrulbaqiyi saas ayuu noqonayaa qofkaa dumare khiyaarkeeda zinada ku yeeshay wixii laga qaataaba waa kima shirkii zinada marka waana xaaraanoo ma bannaana xaal ha lagu magacaabo xaalnimadu ma banaynayso ta kale maxay u qarinaysaa haddii la khasbay ee beri marka wax soo baxa inu odhanayso waa lay kufsada haddii xeer qabiilo markaysaa arrinka noocaasa lagu dhigo miduu marka wax badbaadinaya ma aha yacni xeer baynu ka leenahay yacni waxaasaa yacni markaa ka xeera waa xeer shareecada khilaafsan weeye waa xeer baatila xeernimadu ma banaynayso wa xulwaani ilkaahin qofka faaliya isaguna lacagta faalka uu ku qaataa nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam oo iyaduna waa xaaraan waa shay baatila ayaa lagu qaadanayaa yacni kharashka iyo lacagtaas saas aawadeed waa mid xaaraan oo aan bannaanayn kahanada anwaacdeed oo dhanna waa soo gelis waxa lagu qaadanaya muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay baabka saddex boqol iyo afar baabunahyi can itatayur wuxuu baab yahay reebista la reebaayo baasaysiga baasaysiga reebista la reebaayo ayuu u baab yahay fiihi alaxaadiisu asaabiqatu fi lbaabi qablah waxaa ku sugan axaadiistii ku soo hormartay baabka kan ka horreeyey oo sida xadiiskii markaa mucaawiye oo kale waa sheegaya tiyarada wa mina rijaalun yatatayaruun marka xadiiskaasaa ka mida xadiiskan sanadkiisa laftiisa laga hadlay alciyaafatu waltiyaratu waltarqu min aljibti yani isaguna baabka ku saabsan yihi xadiidka kun iyo lix boqol iyo saddexiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo sideed wa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa cadwa walaa tiyarata wayucjibuni alfa'l rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa cadwa xanuun gudbaa oo tallaabaa oo iskii u gudbaa ma jiro walaa tiyarata baasaysi bannaanna ma jiro wa yucjibunii waxa wanaajisanayaa alfa'lu yacni markaa saadda ama hadalka wanaagsan ayaa marka icajabinaya oo bimacnaa aan wanaajisanaya shay wanaagsan ku tirinaya qaaluu waxay yidhaahdeen wama alfa'lu fa'ligu muxuu yahay qaala wuxuu idhi kalimatun tayiba waa kelmad wanaagsan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa xanuunka inaan la kala qaadinoo xanuunka gudbin laa cadwa xanuun la kala qaado oo gudbaa ma jiro haddaba axaadiista qaarkood baa soo aroortay oo laga fahmayaa macno in xanuunka la kala qaado laga fahmayaa waxaa ka mid a ah xadiiska tilmaamaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wafira min almajduumi firaaraka min alasad rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uga cararka judaamka qaba xanuunka judaamka ama hudhaaga waxaad uga carartaa sidaad libaaxa uga cararayso kale si la mida uga carar